bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyni halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkiiskeedii afartanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diris bismi illahi araxmani araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamin sala allahuma calaa nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd sanadii shanaade hijrada iyo taariikhdii islaamkaynu maraynay iyo dhacdooyinkii xusidda mudnaa dhacdooyinka xusida mudane ku xeeran rasuulka iyo asxaabtiisa xikmadahoodii iyo casharadooda iskale baynu kolba mid soo qaadanayna zawaaju zaynab binti jaxsh gabadha magacaa la idhaahdo ayuu nebigu guursaday calayhi salaatu wasalaam sanadaa shanaad wahiya wa fii hada alcaam sanadkan shanaad tasawaja nebigu wuxuu guursaday calayhi salaatu wasalaam zaynaba binti jaxsh gabadhaasuu maaragtay soo kordhiyey wa ummuhaa umayma camatu islaantaa hooyadeed waxaa la odhan jiray umayma nebiga eedadiina way hayd calayhi salaatu wasalaam ilmaabtimaha rasuulka bacda an dallaqahaa intii uu furay mawlaahu zayd ibnu xaarisa ninkii uu xoreeyey nebigu zayd ibnu xaarisa la odhan jiray ayaa furay gabadhan nebigaana uga dambeeyey sala allahu calayhi wasalam oo intuu u guuriyey oo isqaban waayeen gabadhan inaabtidii buu ninkan u guuriyey oo isagu isdhaafiyey oo u quuray maadaama ehankiisii oo kale u ahaa isagana la joogay markii dabeedna ay heshiin waayaan isla jaan qaadi kari waayaan xaggii lalo sharca wuu iska furay nebiguna kaalintiisii buu qaatay oo wuu isu muslaxay maslaxaaddii markay socon weyleysa seegeenay isfureenna ah. nebigaa ilaahay u xalaaleeyo dee guursaday wa kaana min amri zawaajiha lizaynab zaynab markii uu nebigu guursaday arrinkeedii wuxuu u dhacay sidan ana rasuula sala allahu calayhi wasalam khatabahaa lahu nebigaa gabadhan doono zayd buu doonay zaydna waad garanaysaa waa ninkii lagu magacaabi jiray zayd ibnu muxamed ina nebi maxamed baa la odhan jira oo dee aabbihii iyo intuu iskaga hadhay ayuu yihi anigu nebigaan doortay nebiguna wuu xoreeyey ubadkiisu unbuu ku tirsanaa ilaa qur-aanku uu soo degoo la yidhi yaan loogu magacsanin markaasa aabihii loogu magac zayd ibnu xaarisa la yidhi fata'asafa ahluhaa min daalik gabadhan ehelkeedii ayaa karaahiyeystay ta'afufku wixii aada yar karaahiyeysanaysa uf baa tidhaacdaa macnaha xoogaa ayay isha ku yar godeene hoos u eegeen gabadha reerkoodii oo laandheero isku tirinayay ilaan arrinka soomaalidu soomaalidunbaa carab ku badnaaye limakaanatihaa fi sharaf alcadiim xagga sharafka weyn ayay darajo ku lahay fa ina alcaraba kaanuu yakrahuun carabtu waxay nici jireen taswiija banaatihim min almawaali inay hablahooda u guuriyaan mawaalida mawluhuna waa qofka addoonka ahaan jire la xoreeyey markaa qofkani kol hadduu addoon ahaan jiray la xoreeyey dee inanta yada uma qalmay odhan jireen wayactaqiduuna waxay aaminayeen anlaa kufa waxu kufi inaanu jirin min siwaahum ciddii iyaga ka soo hadhay ee aan iyaga ahayn libanaatihim hablahooda hablahooda dadka iyaga ka soo hadhay inaanay kuf u ahayn gayaan iyo waxaasay sheeg sheegi jireen maxaan imikaba dadku sheegaa wa zayd wain kaana arasuulu sala allahu calayhi wasalam ninkan zayd haba ahaada nebigu tabannaahu mid ka inan dhigtay siday arrinkiisu berigii hore ee islaamka ka horreysay ayaa dagaaladii jaahiliyada lagu qabsaday qolyii gacanta lagu dhigay buu ahaa makaa la keenoo laga iibsaday nebigu gacantiisa soo galay isagoo addoona ah. rasuulku uu xoreeyey sala allahu calayhi wasalam zayd aabihii muddo dheer buu daydeeyey isagoo gabayo badanna tiriyoolaha qoraxdu markay soo baxday dhacday inankaygii zayd bay xusuusinaysa makaa loogu sheegay berigii dambe maku ugu yimi inankii haddii ay iswaraysteen oo uu inankiisii u gartayna waxa uu ihi aabba iraac rasuulkuna waa dooransiiye o wuxuu ihi aabbaha waad raaci karta haddaad doontana anaad ila joogi kartaa dabeedna wuxuu ihi aabba ninkan isoo koraya ee xoreeyey kama tegi kara isagaan doorta e adigu iska tag aabbihii uu fasaxo nebigu aabbo ka dhigtay sidaasuu kula joogay zayr ibnu maxamed baa la odhan jiray aayadahanaa soo dego waxaa la diiday wixii tabaniga la odhan jiray qofku inanaanu dhalin inuu yidhaahdo inankaygiiow waa la nasakaytaa arrinkiisu saasuu ahaa dabeedna wuu guuriyey gabadhan haddii uu furayna dee dumar kale ayuu guursaday kadib usaamat bnu zayd buu dhalay isagana waxaa la odhan jiray kii uu nebigu jeclaa usaamena waxaa la odhan jiray nebigu kuu jeclaa kuu jeclaana dhalay taariikhdiisoo kooban saasay ahayd wa zayd wain kaana arasuulu tabanaahu ninka zayd inkasta oo inanku nebigu inan ka dhigtay walaakin haadaa arrintaasi laa yulxiquhu ma haleeshiinayo bilashraaf kuwii sarafta sheeganayay may gaadhsiinin iyadoo nebigo cid walba ugu dhaladsanaa oo inan ka dhigtay haddana arrintaasi umay soo hinjinin oo dadkii wax sheeganayay darajadoodii may gaadhsiinin falamaa nazla markuu soo degay qawluhu tacaala fii suurati axzaab suuratu axzaab dhexdeeda markay aayaddani soo degtay aayaddu maxay leedahay ilaahay baa yihi wamaa kaana limuminin walaa mumina nin iyo gabadh muminada suuragal uma aha xalaalba uma aha idaa qada allahu warasuuluhu amra rabbi iyo rasuul hadday arrin go-aan ka gaadhaan an yakuuna lahum اlkhiyara inay doorasho yeeshaan min amrihim ikhtiyaarkooda ikhtiyaarkooda inay doorasho yeeshaan xalaal maaha waa inay yidhaahdaan ilaahay iyo rasuulku kol hadday xukumeen facala ara'si waalcayn samicnaa wa aطacna waxaa ka furani waxa weeye ilaahay baa yidhi rasuulkaa yidhi waxaa ka furanuun aqbalay haddii kale arrintu waxay noqonaysaa sidii yuhuudda samicnaa wa casayna hada laa yajuus waman yacsi illaaha warasuulah cidda ilaahay iyo rasuulka ku gacan saydha faqad dalla dalaalan mubiinan wuxuu ambaday ambasho cad oon qarsoonayn haddaba markii aayaddaasi ay soo degtoo laleeyahay kol hadduu rasuulku go-aan gaadhay islaantaasi inay door doorato ma aho oo ninka ay diiddo aayadda macnaheedu saas u dhacayaaye lam yarow may arag qolyahaasi buddan waxay kaga kaaftoomaan min alqabuuni aqbalka way waayeen waxay kaga gaabsamaan aqbalka kol haddii dee aayadaniba ay soo degto la yidhi mar haddii rasuulku go-aamiyey arinkaasi waa ikhtiyaar male aqbalay bay dhah falamaa dakala zaydun falamaa dakala calayha zayd haddaba markii uu zaydla guri galay ay isguursadeen gabadhan zayd iyo zaynaba aratu waxay tusisay min kibriyaaiha wa cadamatiha dee marka la eego santaaggeedii iyo koorweynaanteedii waxay tusisay maa lam yataxamalhu wax uu xejin kari waayey fullaydhkay ku shiduun weeye <laughs> marka kolba weji ay u saartaba wuu iska xejin kari waayo dumarka dee qaaridna miskiinada iska yihiin ama kuwan soomaalidiiba u badane dee nin nin qabunbaabay arrintu iska noqotaao iyaduna mar ay aftirsato iyo mar intay laabta kala cado tidhaahdo anoo reer hebel aad ii sheegaysa oo ninkii a waxaa u tirisaba adigu bad noocaasa bay ugashay oo taa weeg kibriyaa iyo cadama macnaha waa arin u yar muuqda uun in islaantani ninkan ay iska yaro saraysiinayso oo eh, nooc diiqada ay yaro gelinayso adigoo caynkan iyo anoo caynkana hadda islaamba hala wada ahaado haddana wuxuunbaa ka siibsiibanaya ilaa asxaabtu nebiyaalma ahayn macsuumiin ma ahayn dad dhowrsoor maahe dee khad wuu ka dhacay dad un bay ugu wanaagsanaayeen laakiin ha ufahmi inay nebiyaal yihiin maa shay baa kala kulmay lam yataxamalhu u qaadi kara waayo cidhiidhi bay gelin fastakaaha lirasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam nebiguu uga cawday islaantii adii guurisay waan hayn kari lahay ila soo kacday faamarahu nebigu wuxuu faray bixtimaaliha inuu iska xamilo wasabri calayha iyo de inuu usabro ya inuu usabro waa ka qur'aanku ka waramaya waid taqulu liladii ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjak amsik calayka zawjak islaantaada iska hayso ayuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wuu ku muslaxay faakbarahu bilcazmi wuxuu nebiga u sheegay inuu go-aansaday calaa alaaqiha inuu furo wa qarara dalika arrintaa wuu go-aamiyey waxa iga go-aana buu hi hayn kari maa inaan iska furo walamaa kaanat markay noqotay alcishratu la dhaqankii bayna mithli haadayn azawjayn labadan qof oo kale la dhaqankoodii markuu u egaaday darban min alcabas qeyb ciyaara ah, markuu u egaaday markii wada joogiddoodii iyo cishradu waa wada dhaqanka wada noolaanshahoodii markuu labadan qof u egaaday wax ciyaar u eg macnaha la isla soo dhaafay ixtiraamkii nin iyo gabad ay isu hayn jireen ay gaadhay heerkay kala tegi lahaayeen amara allahu nabiya ilaahay nebigiisii wuxuu faray ufasaxay an yatazawaja inuu guursado nebigu zaynaba bacda alaaqiha markuu ninkani furo adaa guursan doonaa nabiga loo sheegay labadan ishayn maayaana wuu sii dayne adaase guursana la soco xasman lihada shiqaaq min jihatin dhinac marka laga eego khilaafkanaa lasoo afjaraya xasmigu waa go-aan iyadoo lasoo afjaraya lihaada shiqaaq khilaafkan labadooda dhex maray min jihatin wa xifdan iyadoo sharafteeda la ilaalinayo an yatiica inuu lamo bacda zawaajiha markii ay guursatay bimowlan nin la xoreeyey min jihatin ukhraa iyo dhinac kale labadaa dhinacba way iska ahay walaakin rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nebigu khashiya wuxuu ka yaro cabsaday lawma alyahuudi waalcarabi lah canaanta yahuudda iyo carabta isaga ay canaanan lahaayeen buu ka yar cabsaday maxay ku canaananayaan fii zawaajihi bizawji ibni guurka uu guursaday gabadha inankiisu furay ilaa waxay u yaqaaneen qofka qofkan loogu abtiriyo ee lagu lifaaqo yaanu dhalinbe ee ina hebe loo yaqaano hadduu doono dhulka laha ka hele inankiisii un bay u yaqaaneen tabani baa la odhan jiro carabta macruuf buu ka ahaa dhexdooda marka nin gabadhii inankiisa guursaday gabadhii inankiisu furay nin guursadunbay laahayd xagga ceebta marka isaguna taasuu xoogaa ka yar laba boglaynay lowm lowm alyahuudi walcarab canaanta yahuudda iyo carabta dadkii madaakhisha u daydayayay nebiga meelay ka dhaliilaan ayuu isi armay halkaa fa qaala lizayd amsik calayka zawjaka wataqi illaah ilaahay ka cabsoorida iska haysa buu ku yihi wa akfa fii nafsi naftiisana wuxuu ku qariyey maa abdaahu allahu wuxuu ilaahay soo muujiyey oo ah dee inuu islaamtan guursaday inuu ilaahay guursaday inuu nebigu guursaday islaamtan oo ilaahay uu sii sheegay taasuu qarinayay rasuulku fabata allaahu xukmah ilaahay xukumkiisiibaa go-aan noqday muxuu ilaahay go-aamiyey biibطaali haadihi alqaacida qaacidadaa iyadaa inuu buriyu ilaahay doonay wahiya qaacidaduna waa maxay taxriimu zawji lmutabani ninka ilmaha laga dhigtay ooridiisa guurkeedii la xaaraantinimeeyey ayuu ilaahay doonay meesha inuu ka saaro u xalaaleeyo markii hore qaaciday dhigteen dhaqanka carbeed oo ahayd taxriimu zawji lmutabani lilmutabana ilmaha laga dhigtay ibniga ooridiisa inaan la guursan karin ayay ahayd dhaqanku taasa ilaahayna uu dilo faaraada allahu taxliila zawji mutabana ka ilmaha laga dhigtay ooridiisu inay xalaal tahay baa ilaahayna uu doonay weligiiba nebigu ha karaahiyeysto biqowlihi fii suurati axzaab alla wuxuu uhi falamaa qadaa zaydu minhaa wadaran falamaa qadaa zaydu markuu zayd ka gutay minhaa islaantaa zaynabo laydhaah wadaran muraad ilaahay dadka si asturan oo ay waxna ku fahmi karaan ayuu wax ugu sheegaa macnaheedu waxa weeye kolkuu ka calaf qaado islaantaa intuu qabayay qabay zayd ibnu xaarisa ninka la idhaahdo zawajnaakaha adiga waanu kuu guurinay nebi maxamedow likay laa yakuuna si aanay unoqonin noqonin cala almu'miniina xaraj mu'miniinta dushooda wax cidhiidhi si aanu noqonoo muminiintu aanay cidhiidhi u dareemin fii aswaaji adciyaaihim kuwa loogu yeedho ooriyahooda kii nin loogu yeedhaaba ninkaa horidiisa u guursan karaa markuu furo kadib taasi aan wax xidhiidhiga loo loo dareemin ba adiga lagaaga bilaabay idaa qadow minhuna wadaran kolkay muraadka ka dhammaystaan wa kaana amrullah ilaahay arrinkiisu uxaaday mafcuulan mid la sameeyey ilaahay mar hadduu arrin qadaro waa mafcuul wax la faloo kale u ka dhigan yihi aayaddaasi waxa ay xalaalaysay ninkii loogu yeedhayay gabadhiisa markuu furo inuu guursan karo uma ina allaha xarama atabani cala almuslimiin muslimiinta wuxuu ilaahay ka xaaraantinimeeyey in ilmo laga dhigto midaan la dhalin waa limaa fiihi min aladraar dee dhibaata ku jirta oo qofku sideedaba qof hadduu koriyo iyo hadduu ixsaan sameeyo inuu abtirsiimadiisa ku dara maaha iyo ubadkiisa macnaa wuu odhan karaa aabbo litaraxum mumkin yaquul lahu bni litaraxum laakin laa lilintisaar isagoo isu soo abtirinaya maya ee dee aabba iyo hooye iyo adeer iyo iska odhan kara waalidnimo naxariistiyo daraaddeed laakiin inuu inankiisii ka dhigto ayuun baan la ogolayn oo xoolihiisa wax ka dhexlo caruurtii ka mid noodo waanzala fii suurati fiihi suurat alaxzaab maa kaana muxammadun nebi moxamed ma ahaa nin buu ilaha yidhi abaa axadin min rijaalikum abaa axad qof aabba uma ah qofkaasoo min rijaalikum raggiina ah arajul mataa yusama arajulu ashaksu rajula adakar iin xiinamaa yusama arajul goormaa lagu magacaabi karaa qofka rajul waa markuu nin weyn yahay marka nebi maxamed niman yaal macnaha rag waaweyn aabba uma aha laakiin muxuu aabba u yahay sibyaan iyo caruur wuxuu nebigu aabba u yahay waa caruur yaryare war raggow rag waaweyn uu u yahay ma jire rag waaweyn yaan loogu abtirini wey qur-aanka walaakin rasuula allahi wey wa khaatama annabiyiin ambiyada kii soo khatimay wey wa kaana allahu bikulli shayin caliiman wax walba ilahay isaga og saas wey wa min hada alxiini aayaddaasi soo degtay laga bilaabo saara ismu zayd zayd ibnu xarisa magacaas magacii aabihii baa loo lagu tiriyey markaas bedela zayd ibnu muxamed markii hore zayd ina nebi maxamed bu ahaa zayd ibnu maxamed bu ahaa dabeedna waa laga bedelay ah. waabdela bidalik ah, waubdila bidalika arrintaa waxaa loogu dooriyey an dukira smuhu in magaciisa lagu sheegay fii qur'aanin yutla qur'aan la akriyayo calaa mari duhuuri wاlacwaam inta sanadahu ayna soo marayaan oo dhan qur-aan la akhriyayo qur-aankeena kariimkaa suuratu laxzaab ayaa magaca zaydu ku sheegan yahay waa asxaabiga keliyahe magaciisa lagu sheegay qur-aanka xataa abuubakar oo ka fadli badnaa magaciisa qur-aanku ma sheegin id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macana suxbadaasuu qur-aanku abubakar u qiray markii uu saaxiibkiisa nebigu kulahaa hamrugon hamurugoni saaxiibnimaa lagu sifeeyey asxaab badan oo sifadooda qur-aanku sheegay way jirtaa laakiin cid uu magac dhalay waa zayd ah. dabeedna ilaahay taasu magacii nebigee laga dooriyey kaa qur-aanka loogu sheegaa lagu bedelay intaa weeye qisadaasi dhacdadaasina mid jirtay bay ahayd dhacdadaasi mid jirtay oo inuu sanadkaa zayd guursaday zaynab oo taariikhu ah nebigu guursaday zaynaba bintu jaxsh marka ehm, dumarku ad iyo jeer waa kuwan isu yaro dhigdhiga ama isu yar faana mararka qaarkood midibo waxbay ku faani jirtay iyadu markay dumarka yaro murmaan ayaa ay odhan jirtay na iska aamusa idinka ehelkiina idin guuriye aniga ilaahay baa guuriyey aniga ilaahaybaa ibixiyey oo imeheriyey bay odhan jirta idinkana ehelkiina idin meheriyey marka arintani mid ay gooni ulahayd bahay waayo markii ilaahay ui falamaa qadaa zaydun minha wataran zawajnaakaha ninkaasi marka uu muraadkiisii ka dhamaystay ka cadadbaxday kuu guurinay way dhamaatayba ula aqalgalayn oday loo yeeday meel ilaahay ka taliyey xabadooehoo kasoo daahiraya ma jiro <laughs> warkaasi saasuu ku dhammaaday faqabila rasuulu sala allahu calayhi wasalam bitaswiiji rabbi alcaalamiin ilaahay markii uu maaragtay bitaswiij illaahi lahu kolkuu ilaahay u guuriyin buu nabiguna yidhi qabiltu kol hadaad ilaahay u guurisay ana aqbalay saasay ku aqal gashay walaa markhaati baan loo baahnayn walaa kada baan loo baahnayn meher waxba waa kuwa culimadu yidhahda waxa laga faaidaysanaya marka gabadha la meherinayo laabudda min asiiqa alijaabu walqabuul ijaab iyo qabuul macnaa ereye ka wax guurinaya ka wax guursanaya ereye isticmaalaan oo muujinaya raali noqoshaha labada dhinacba marka ereyadaasi waa ereye kooban lafdu linkaaxi wataswiij ayaa asal u ah lafdu linkaax marka ankaxtuk iyo nakaxtuha tan kalena waa zawadtuk waa kuu guuriye fulana iyo tazawajtuha ereygaasaa la isticmaalaya waa guur wey ereyga guurah kaasa laga faidaysanaya yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طalaqtumuuhuna min qabli an tamasuuhuna nakaxtum ayuu qur-aanku cabiraya iyo fankixuuhuna iyo lafdu inkaax iyo lafdu taswiij ayuu qur-aanku cabirayaa marka gabadh la meherinayo marka heblaayo waan kuu meheriyey laf maaha e wa waan ku guuriye wey taasina waa latiifa ama masaa'il fiqi aho lagala baxayo arrin kalu markaa sheekhu u baxay arrintaas oo ah duritaan ay nebiga iyo xaaskiisa ama nebigaba ku dureen mustashriqiinta nimanka la almustashriquun waxa weeye nimanka duulimaadka alghazw lfikri duulimaadka maskaxeed ee muslimiinta lagu soo qaaday ayaa meelo kala duduwana manhajka waxbarashada arimaha sharciga arimaha taariikhda arimaha sharaxa maaragtay adilada sharaxa taariikhda kayfa yufhamu taariikh waxyaabahaasoo dhan dad baa isku daya inay udhex fadhiistaan muslimiinta oo sida bahalkan la yidhaahdo suuska uu udhex gala raashinka sidaasoo kale nuxurkii iyo sharcigii udhex fadhiisteen dabeedna qaar muslim sheegto munaafiqiina oo gaalo ah iyo qaar aan dee iskaba cadaystay oo iyagu sharxaya oo yahuudi iyo christan bale mustashiqin baa laga iska caan marka dabeedna halkaasay maaragtay geliyeen waxaan uu sheekhu ka warrami doono oo uu deerifaynayo intan hadhay baabka ninkanuu gabadh ka qaaday ayaa arrinkuna isugu biyashubanaya shubanaya in gurigiisa jooga zayd ibnu xaarise la odhan jiray way islaantiisu cajabisay nebigo markaasu ka xoogay arinkiiba halkaasi ka dhigeen oo nabigeysa u caayeen calayhi salaatu wasalaam imikaba ay u caayeen taasuu sheekhu u baxay inuu deerifeeyo darada muwiswisiinta yaquulu lmuarikuun kuwa taariikhiahanaabaa waxay yidhaahdeen wadawu lmaqaasidi saafilati minhu iyo kuwooda qasadka liita leh qasadka liita kuwa leh macnaha kuwa ka dhacay ee qaradlayaasha ah ee taariikhda wax ka sheega ayaa fii haadihi alqisati aqwaalan qisadan qowliyaal bay ka sheegeen qowliyaal hadallay ku yeedhiyeen qisadan laa tajuusu aan habboonayn ilaa miman qofunbay ka iman kartaa daaca rushtuhu hanuunkiisii uu lumay qofka hanuunku uu ka lumay iimaan laawaha ah ayuunbaa aragtidan cabiri karaa oo qisadan ka sheegi kara qofkaasoo walam yufaqih aan fahminba xaqiiqata maa yaquulu waxa uu leeyahay dhabnimadiisa waxa uu leeyahay xumaantiisa waxa uu leeyahay waxa ka imanaya aan fahmin unba hadalka la odhan karaa waa maxay qisadu haddaba fa innahum yadkuruuna waxay sheegayaan ana rasuula sala allahu calayhi wasalama tawajaha yowman maalin buu u dhaqaaqay nebigu liziyaarati zayd si uu zayd usoo booqdo fara-aa zawjahu musaadafatan xaaskiisii oo zaynabo ahunbuu si kedisa u arkay musaadafadu waa kedis nabigaa zayd booqday xaaskiisii unbuu milicsaday si kedisa sababtu ku arkayna waxay liana ariixa dabayshu rafacat isidra canhaa wejigay uga qaaday maradaas gabadhii unbaa maradu wejiga bidh ka siisay bal waxay isku beegeene <laughs> inay riwaayo tahay baa iska muuqda subxaana allah hal mar buu booqday ishiisaana ku tidhi ishiina waxaa ku beegantay dabayl wejiga ka qaaday inay iska riwaayad faalsaa tahay baa meeshaa ka muuqanaya maxaa waxoo dhan isku wada beegay in buu meesha marayay ishiisaa qabatay bay ku hagaagtay dabayshu inay wejiga uga qaaday fawaqaca fii qalbi qalbigiisay ku dhacday macnaheedu waxa weeye wuu ka helay wuu jeclay faqaala markaasuu nebigu uhi isagoo la yaabo ku farxay subxaana allah islaantu wanaagsana falamaa jaaa zawjuha ninkeedii kolkuu yimi waa zayd dakarat lahu dalik arrintaasay nebiga ayay ninkeedii u sheegtay oo ay tihi nebigii baa isoo eego subxaana allah yidhi oon cajabiyey waa arrin dee aanay gabaadi odhan karin fa ra'aa min alwaajibi calayhi ninkii wuxuu arkay inay isaga waajib ku tahay firaaquha inuu furo dee kol hadduu nebigu kusoo eegay waxaa iga go-aana bui inaan kufuro fatawajaha uu dhaqaajiyey ninkii wa akhbara arasuula nebigu u warramay bicazmihi inay go-aan ka tahay inuu u furo fanahaahu can daalika markaasuu hi ha ii furina iska hayso marka arrintii aynu kasoo soo jawaabnay ninkiiiyo gabadha isaseegay uu nebigu isu muslaxayay ayay xaggaa u rogeen subxaana allah haddee qaraadluhu wax walba uu iska odhan karaa afku dee idaa kuma yidhaahda wax walba waa lagu yidhaahaa tiibuu dabeetana ka jawaabaya ina haada akii lahu tiscun wa tiscuuna nacja waliya nacjatun waaxida faqaala akfilniiha wacazanii fi lkhiaab qaala laqad dalamaka bisu'aali nacjatika ilaa nicaaji waina kaiira min alkhulaaai la bacduhum bacd ah, ila akhir aayaat qisadaasoo nebi daa-uud bay sidan oo kale u galaan sagaal iyo sagaashan dumara isagoo qaba ayaa miskiin mujaahid oo colaalkiisa ka midoo mid qura lahaa ayuu ka damaaciyey kolkaasaa dabeedna uu dagaalka u diray si uu usoo dhinto malagii bay saseegeen haddana mar labaad buu ku celiyey mar saddexaad buu ku celiyey mar afraadkiibay malagii islaano uu soo dhintay islaantiisiibuu ku daray boqol buu kaga dhigay halkaasay mariyeen mustashriqiinta markaasaa dabeedna laba malag loo soo diray oo u sheegaya isagoo sagaal iyo sagaashanle inuu ninkan ka maagaa inay dulmi tahay aada halkaasaa ma baabkaasa isu sibir saareen marka adigu almuhim waa qiso faasid oo de haddii aad akrido sharaxa aayadaha aynu akriyayno aad ku arki karaysa kutubaha qaarkood oo qisooyinka liita soo naqila iyagoo oo sheegaya oo ka warbixinaya oo de waxaan la rumaysan karin wey ambiyadu waxay leeyihin sharaf iyo dheg iyo karaamo aanay habboonayn meel laga dhaco kuwii hore iyo kuwa dambe toona waxaan ka suuroobin marka dabeetana wuxuu ka waramayaa arrinta inuu taxliiliyo wahaada arrintani mima yukadibuhu waxa beeninaya waxa ka mid ah ana nisaaa alcarab dumarkii carbeed lam takun qabla dalik intaa ka hor may ahayn tacrifu sitra alwaj wejiga asturidiisa mabay aqoonba wejiga asturidiisa dee xijaabkan soo socda markii uu soo degay ayuunbaa dumarka la amray islaam bay dabeeshi weliga wejiga ka qaadeen waxaa lagaa yidhi mabay lahaan jirin niqaabka berigaa hore wa zaynaba bintu camati zaynab waana inaabtidii eddadii baa dhashay aslamat qadiiman wakti hore islaamka wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bimaka nebiguna makuu joogay fakayfa lam yaraha sidaan u arag waabayna abtidii usradii iyo qoyskii islaamku ururinayay ka mid ahay dumarku yaqaanay ka mid ahay wuu arki jiray waqad madaa calaa islaamiha islaamnimadeedii waxaa soo maray naxwa cashri sanawaat toban sannadood wa hiya bintu camati waa inantii eedadii dhashay waa ayna abtidii toban sano islaam ahay waa isku reer maka waa ehel imiku arkayna way leeyihi markaa fa kayfa lam yarahaa sideebaanu arag ilaa xiinamaa rafacat iriixu markii ay dabayshu ka qaaday asitra asturnaanti musaadafatan si kadaah markaasunbuu arkay in la idhaahdo waa arrin qalada ah. wa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu huwa aladii zawajaha zaydan waaba ninka zayd u guuriyeyba sayd ninka u muslaxay markii ay diidday u baabu ahaaba falow kaana lahu fiiha rabatun ragbatu xubbin aw cishqin haddii rabitaan jacayl uu jiri lahaa latazawajahaa huwa de isagaa kolka horeba guursan lahaa intay inanta ahayd aanay ninkanba soo marin ayuu horay ka guursan lahaa walaa maanica yamnacuhu min dalik dee wax u diidayana may jirin wax u diidayey inaabtidii may jirin waka taas dee halkaasi ku hadhay wuu sii wadaa waman min qalbigiisa ay kusoo dhici kartaa rumaysan karaa ma rumaysanayne ana sayid alakrama sayidkii sharafta badnaa yaquulu liqowmi inuu qoladiisii ku yidhaahdo inahu mursalu min rabbi rasuul ilaahiisa xaggiisa laga soo diray inuu u sheegto dadka wayatluu calayhim uu ku dul akhriyo sabaaxa masaaa gelin hore iyo gelin dambena amra allaahi lahu ilaahay amarka uu siiyey biqowlihi uu ku amray fii suurati alxijri almakiya suuratu alxijri oo maka ku soo degtay oo ilaahay isaga ku soo dejiyey inuu dadka ku dul akhriyo aayaddan aayaddan waxay leedahay laa tamudanna caynayka nebi maxamedow indhahaaga ha u taagin ilaa maa matacnaa bihi wixii aan u raaxaynay aswaajan minhum qaybo gaalada ka mid a ah. qaybo iyo noocyaal gaalada ka mida ah waxaanu siinay dad iyo dunya ha u hanqal taagin taa inuu dadka ku dul akriyo isagoo mursala oo gelin hor iyo gelin daba aayaddaa ku dul akriyo inuu indhaha u taago de lama rumaysan karo dadkiibuu ku dul akriyaya aayaddan amarkan ilaahay markaasuu dabeedna khilaafay ma rumaysan karno wa fii suurati daha almakiya aydan suuratu daha iyana makiyaa waxaa ku tiilay walaa tamudanna caynayk indhahaaga ha u taagin ilaa maa shay adduunyo matacnaa bihi aan ugu raaxaynay aswaajan minhum qaybo ka mid a ah, gaalada noocyo ka mid a ah. ama aswaajan minhum waxa weeye qaalis qabada oo adduunyada dadka ka mid a ah ninkoodana ha jeclaysanin naagtoodana ha jeclaysanin zahrat alxayaati dunya waa bilicda adduunyada ha jeclaysanin iyadoo aayaadkaa uu dadka ku dul akriyayo ma rumaysanayna uma huwa isagu bacda daalika intaa kadib yadkulu inuu galo bayta rajulin min mutabiciihi nin dadkii raacay kamida gurigiisa inuu galo macnaa dadkii rumeeye raacay ee muminiinta ahaa ee muayidiintiis taageerayaasha u ahaa nin ka mida inuu gurigiisa galo wayandura ilaa zawjihi musaadafa oo oridiisana uu si kadisa uga eego uma yashtahiya zawaajaha uu jeclaysto inuu taa guursado waxaasi arrin la rumaysan kara maaha ina hada laamru cadiim tani waa arrin weyn tashcuru bidalika suduuruna laabaheenna aada u dareemaya laabaheenna aad bay uga diiqadoonaya walow xadaa amru milu dalik haddii arrintan oo kale ay timaaddo min aqali nnaasi dadka ka ugu liita arrintan oo kale hadday ka dhacdo laciiba calayhi ya laciiba calayhi waa lagu ceebayn lahaa waa arrin iska fidrada iyo abuurka caadiga ah gabadh nin qabo inuu mid hoos u egeego soomaalideennii horeba caado waxay u lahaayeen kuwooda xataa doonaya inay gabadh la yaro hadhadlaan ayaa sheekada ka bilaabi jiray ma sodoh tay mise inan <laughs> markaasay odhanaysaa dabeedna maya sodohdaane naa ilaahay baan kugu dhaariya runii sheeg buu leeyahay inuu ka dhaqaajiyo inuu hadal la sii wadu doonaya marka almuhim ama guur ha u socda ama wax kaleba xataa waa iska hubin macneed waxa weeye in aakhire iyo adduunyadaba aanu cidhibu dhigayn bu ogi hadduu afaaraha galo gabadhin qabo hadduu la hadadlo marka ka ugu basiidsan dad ayaa iska ilaalinaya taa fa kayfa sidaynu rumaysan karnaa biman ijtamacat qof ay ku ururtay kalimat lmuarikiin taariikhyahanada kelmadoodii ay ku ururtay calaa annahu axsanu nnaasi khuluqan inuu dad oo dhan ugu akhlaaq wanaagsanaa wa abcaduhum cani danaya danaya waxyaabaha liito wey wax allo waxa liito oo dhanna inuu ka fogaa wax allo waxa akhlaaqee wanaagsan oo dhanna inuu ku sifaystaa taariikhyahanada gaal iyo islaamba way isla waafaqeen boqolka nin ee ugu horeeya ninka gaalkae kristanka ah ee ka sheekeynaya taariikhda adduunyada kow nebi maxamed buu ka dhigay calayhi salaatu wasalaam xataa ciise dhowr buu ka horeysiiyey uu nebi maxamed ka mid yahay calayhi salaatu wasalaam waay wa ashadhum ka ugu adag buu ahaa nebigu dakaaan wa firaasatan dakaan waa fariidnimada iyo wa firaasatan indheergaradnimada saaxib ulfiraas qofka goormaa la odhan karaa firaasad buu leeyahy waxa weeye markuu calooshaada ka kaluumaysanayo luqadeena <laughs> casriga ah haddaynu ku hadalno markuu ku odhanaya adoo afka soo dhaqdhaqaajinaya iska daa waan ku fahmee waxaay waxaasaad ujeedaaye ama uu qofka shucuurkiisa akriyi kara ama markuu xaalada qofka jawiga inuu indheer garad noqdo qofkani oo aanu noqonin noocii budka agtiisa marka lagu dhufto un toosayay marka dhakaa surcatulbadaha baa la ydhaha waa qofka had iyo jeer wax walba si dhakso a ah maskaxdiisu ku shaqaynayso hirarka mawjadoo kale ilbiriqsiyada xataa madaxahu llahu biqowlihi fi suurati nuun suuratu nuun baa ilaahay ku ammaano wuxu uhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim wainaka adigu nebi maxamedow lacalaa khuluqin akhlaaq baad ku dul sugan tahay akhlaaqdaasoo cadiimin weyn akhlaaq weyn macnaa qad tamakanta calayha walaa tataxaraku ilaa yamiinin walaa yasaarin sida had iyo jeer qofku markuu kursiga ku habsado ama gaadiidkiiyo gaariga usaani ufuushay aanu uga dhacaynin dhankaana uga taagnayn dhankaana uga taagnayn la calaa khuluq akhlaaq baad makansatay oo aad ku degtay oo aad la qabsatay weyn ilahay baa uga markhaati furay laa shaka kama shakisanin bu uhi ana hadihi khuraafa khuraafaadka noocani mimaa yaltaxiq waa waxyaabaha ku biiraya uun bikhuraafaati alqaraniiq alqaraniiq qisat alqaraniiq ayuunbay ku biiraysa qisatu alqaraniiqna waa maaragtay suuratu najmi baa iyadana ay ku sheegaan marka ay kutubaha qaarkood baa soo qaso sharx suuratu najm afara'aytum allaata walcuzza wamanaata ahaaliata alkhraa alakum اdakar walahu اlأnhى tilka idan qismat giza aayaadka markuu nebigu akriyey ayaa waxaa dhegaysanayay gaalo iyo islaamba majliska way fadhiyeen oo way dhegaysanayeen oo dee cahdigii hore islaamku bilowga ahaabay gaaladana wuxuu meesha ugu dul akriyaya bal ha dhegaysteen lacala alqur'aana yanfac inuu qur-aanku anfaco daraaddeed ko kolkaasaa dabeedna kolkuu suuraddii dhameeyey afamin hada alxadiidi tacjabuuna watadxakuuna walaa tabkuun waantum saamiduuna fasjuduu lilaahi wacbuduu marka halkaa ayaa maraya ayay muslimiintuna sujuudeen ba ilaahay bay sujuudeen kuwan kalena cafaaridii meesha fadhiyeyna way sujuudeen markaasaa la yidhi maxaa u sujuudeen idinku rumayseen may maanu rumayn haddaa maxaa usujuudeen dee wuxuu yidhi baanu usujuudnay oo maxay ah sw k yihi tilka alqaraniq lculya waina shafaacatahuna laturja bahalahaa sanamyaashaa dhaldhalaalaya ee cirka maraya shafaacadooda waa la rajaynaya saw kii akriyey xaguu ku akriyay ma anaan maqlaynin me anagaa maqlayni muran meeshii ka dhacayba dabeedna kolkaasaa nabiga la weydiiyey alayhi salaa de maan akriyin almuhim anagu taasaan usujuudnay bay yidhahdeen waxaa noo cadaatay inuu sanamyaashayadii maadaamuu xusay allaate walcuza qur-aankiisii ku sheegay intaana uu sheegay in shafaacadoodana la rajaynayo inuu ictiraafay ictiraaf <laughs> inuu ictiraafay ila ictiraafka hadday kaa qabsato waa cudure eh. <laughs> waay marka qisat lkhalaaniiq waa taa wey been ba ahed wax de aan jirin ba aheed oo dhagaha gaalada haddii ay maqleenna shaydaan baa ku tuuray afka nebiga kamay soo bixin calayhi salaatu wasalaam ilaa idaa tamana hayaanu ilaa idaa tamana alqa shaydaanu fii umniyatii fayansak allahu mima yulqi shaydaan aayaadkaas iyagana lala akriyaa lagu fasiraa wixii shaydaanku uu dhegahooda ku tuuray ilaahay waa ka nasahayo markaa qur-aanka kuma jiro marka qisatu bikhuraafaati yaltaxiq wuxuunuu la xidhiidhi karaa la nooc yahay bikhuraafaati alqaraaniiq qisat alqaraaniiq oo aynu soo nidhi tii daawud nebi daawud qisadiisuna waa lamid marka macnaheed waxa weeyaan go-aanka kariimka markaad akhriyayso tafsiirkiisa in aad u yeelato sheekh in aad u yeelato cid la talina oo maaragtay aqoon leh cid maaragtay ku tilmaami karta tafaasiirta saxda ah ee qisooyinka khuraafaadkaa aan lahayn ee aada maaragtay inaad ka qaadato wey tafsiir walba macnaheedu maha waxa waayaad ku fasiro labinuuda saxya ayagoo inagaa tilmaanayo ragga qaarkood baa kaanuu mutasaahiliina fi tafsiir baa la ydhaha qayb waxaa la qolyaha qur-aanka fasira qayb waa muxaqiqiin qaybna waa mutasaahiliin baa la ydhaha oo tafsiirka iyo nusuusta axaadiista lagu fasirayay iyo aada bay isaga fudaydsadaano qisooyin khuraafaada khuraafaadaba tafaasiirtooda ku jira iyo axaadiis mawduucaada ayaa ku jira wa wadacahaa waxaa dejiyey buui qisooyinka noocaasa acdaau diin diintan cadowgeeda liyudiluu biha liyasiluu biha si ay u gaadhaan ilaa aqraadihim qaradkooda si ay u gaadhaan oo ah majarahabaabinta dadka muslimiinta ah walxamdu lilah ilaahay baa mahadleh qad naaqadat innaqla walcaql qad naaqadat ay hadihi lqisa qisadani waxa ay burisay annaqla daliilkii la naqilayo way ka hor timi caqligiina way ka hor waxna lama biliif garayn kara hadduu caqliga iyo cilmiga ka hor yimaado falam tabqa shubhatun wax madmadow ma harin fii ana alxaqiiqata maa naqalnaahu laka awalan xaqiiqadu inay tahe waxa aanu kuu soo gudbinay ugu horeynba qisada bilowgeeda waxa aan kuugu soo sheegayna xaqiiqadiia waxaan gadaash iyo xagga dambe aan kuugu sheegayna waa khuraafaadka wa huwa aladii yustafaadu min alqur'aani ashariif qur'aanka wanaagsan waxa aynu soo sheegnay horaa laga faa'idaysanaya qaala tacaala fi suurati alaxzaab ilaahay baa suuraddan wuxuu ku yidhi waa aayadda toddobiyo soddone waid wakti xus nebi maxamedow taquulu aada ku lahayd liladii asxaabigii ancama allaahu calayh ilaahay buu nicmeeyey wa ancamta calayh adiguna aada u nicmay oo ilaahay baa u nicmeeyo islaannimu sii nicmooyinka way badan yihin laakin lasii taaban karaa taas adiguna waad u necmayso waad xoray waanaad korisay maxaad ku lahayd amsik calayka zawjak xaaskaaga iska hayso waataqi illaaha ilaahay ka cabso ayaad ku lahayd wa tukfii fii nafsik naftaadana waxaad ku qarinaysay maa shay allahu mubdii ilaahay uu soo muujin doonayay oo ah inuu gursan doono ayaaba lagu sheegayba markaasaad is tiri waktigeedii maaha ha sheegin ee iska hayso wa taksha annaasa dadkana waxaad ka cabsanaysa inaad u sheegto arrinta ama inaad iyada guursato wallahu axaqu an takshaa ilaahay baa ku haboon inaad ka cabsato falamaa qadaa zaydun markuu ka gutay zayd minha xaggeeda wadaran muraadkiisii kaay kala calaf qaadeen u kala dhammaatay zawajnaakahaa annagaa kuu guurinay buu lahay cid kale ha u doonan waxaanu kuugu guurinay likay laa yakuuna cala almu'miniina xaraj si aanay mu'miniinta dushooda wax xidhiidhi u saarnaanin fii aswaaji adciyaa'ihim dadka loogu yeedho ooryahooda idaa qadow minhunna wadaran markay muraadkooda ka dhammaystaan ee ay guursadaan si aan u xidhiidhi yahay iyo ceeba toona aanay u dareemin wa kaana amru llahi mafcuula ilahay arrinkiisuna mid la falay wa qur-aankuna macnaha uu bixinayaa waa macnaha saxda ah aynu soo sheegnay laakiin ma aha macnaha khuraafaadka ee cadowllahi sheegeen waladii afdaahu allahu wuxuu ilaahay muujiyeyna huwa zawaajuhu biha waa guursashaduu nebigu guursaday walam yubdi gayra dalik arrintaa waxaan ahayn ma muujinin wahada alqur'aanu acdamu shaahid markhaatiga ugu weynina waa qur-aanka ilaahay waayo sanadkaa dhacdada jirta waa inuu oridaa guursaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam intii ay ninkaa isa seegeen u furay kadib dhacdooyinka xusida mudane taariikhiga muslimiintana qiimaha weyn ule waxaa kamid a ah alxijaab xijaabka waa xijaabkuna waa asturidda dumarku ay markaa isku asturayaan dharka rag iyo dumarba asturnaantu waa waajib bay ku tahay laakiin dumarka ayaa aayadahani si gaara ah uga warramaya oo berigii hore dhaqanka carabta ama dhaqankii jaahiliyada wuxuu iska ahaa inay dumarku iska faydfaydnaan jireen madaxana way qaawin jireen laabtana way qaawin jireen kubabkana way qaawin jireen gacmahana way qaawin jireen iyo laabta intaba waxaynu odhan karnaa inta imika ay qaawiyaan ayaa berigaana qaawanaan jirtay markaasaa ka tilmaamaya timaheedu tilmaamayaa iyo indheheeduu tilmaamayaa kubabkeedu tilmaamayaa waxaasoo imika ay maaragtay heesaha un ku jiraan heesahan kuweenu ay daldalaan waxaa keliya ka sheekeynayaan waa islaantaa cagteeda iyo dhakadeeda iyo iyo dhabarkeeda nin weyn baa intuu dhaqdhaqaaqo u hadlo ayuu waxaa daldalmaya ilaa qofku markuu candadowl noqdo waa musiibe markaasaa la odhanaya dabeetana waa fankii fanka iyo fanaanka ayaa arintaba ay maraysaa dabeedna waxaa u yahayba xidigaha lagu daydaba dadkeenii la rabeynayna kuwaasaa xidiga looga dhigay marka ummadii dee ummadnimadii way lumaysa qur-aanka kariimka ahina dadka waxa uu ka jafayay kurtimada ushu marka geedka laga soo jaro iyadoo kurtimo iyo laama leh ee la doonayo samayda waranka in laga dhigo maxaa la sameeyaa kurtimadaa laga dhilaa dabeedna samay toosan bay noqota qof toosan isagoo islaamku baadi doonaya ayaa kurtimadii laga jarjaraya bay kamid ahayd qaawanaanta qaawanaantu waa ceeb qarsoodiguna waa qurux iyo labisku ilahay baa yihi khuduu ziinatakum cinda kuli masjid qul man xarama ziinaة allahi alatii akhraja licibaadi aziina ayuu qur-aanku tilmaamaya marka waa run wey xumaysta maxaa xumays loogu bixiyey xumaystu soo ma aha un intan cawrada sii daran de inta kale cawradiina iyaduna waa xumaysu qofkiina way xumaynaysa dadkana way xumaynaysa caynkaadi laakiin cawradu intay xumays tahay waa markuu dadku intuu wanaagsan yahay wey laakiin dadku hadduu qudhiisu uu noqdo dad xun xumaystuna caadi bay iska noqota xumaysta iyo xumaantuba way la wanaagsanaataaba dadku markay xumaadaan ee qofku kolkuu fidrada iyo abuurka caadigaa ah leeyay buu mushkilad u dareemaa waxaa waaya marka xijaabkaasi waxaynu uga jeednaa aayadahan soo socdaa maadaama ay ka waramayaan xijaabka suuratu nuur iyo suuratu laxzaab iyo ku sugan waa farale sunno maaha xijaabku faral wey gabadhyo mana gabadha ay xijaabkeeda kasii hagaajisato ayay ka dadaaliyo diin badanta in muran la geliyo oo laga daba shaqeeyo ma aha waayo qofku markuu naftiisa tarbiyadaynayo leefalka mustawaha u sarreeya inuu kasoo bilaabo unbaa u wanaagsan markuu qofku iska yaro ceerceero hal dhow hoosunbuu kolle u yaro dhacaya hadduu laakiin dhexda ka bilaabmo sagxad buu tegi karaa marka hadday hangol office ka gashato iska niqaabato oo ay iska hayruufto waa fiicanta goordhow marka ay yaro ceerceertay habarowday kada wa kada waa laga yaabaa in ay intaa qaar tuuri karto meel dhexe oo iska macquul ah ay ku ekaan karto waaya si kale haddaynu u dhigno sida salaadu ay waajib u tahay iyo soomka iyo xajka iyo xijaabkuna waajib u yahay markaa ha kala qaadin oo ha odhan iska tukan laakiin xijaabka iska daa waa laba aayadoodun aayadda salaada faraysa mid lamid unba xijaabkana faray marka taariku salaadnimada siduu qofku ugu dambaabayay iyo soo la-aanta ayuunba xijaab la-aantana ugu dambaabaya sidaasunu dareen inay diin tahay oo arrin bulsho aanay ahayn oo dadku ikhtiyaar u yihi dadku waxay idhaahdaan mar inagu dhaqankani waa dhaqankii carbeede ayay idhaahdaan dee inaguna dhaqan baynu iska lahayn ahaa kii yaraaye muxuu ahaa la guntan jire kii yaraaye garayskii iyo boqorkii iyo dhaclihii iyo dhakadii qaawanayd ee tidcanayd iyo calmaaniyiinta had iyo jeer marka ay doonayaan diinta iyo iltisaamaadkeeda in laga takhaluso ayay idhaahdaan dhaqan carbeed waxba haynoo soo waaridin eh. anana dhaqanka yurubiya anaan soo waaridin idinkuna dhaqanka carbeed inaga daaya keenii soomaaligaba inagu celiya dabeedna waxay idhahdaan hidaa iyo dhaqanka inoo muujiyo halkaasoo dabeedna hala faydfaydo ilan faydanaantooda iyo faydanaantana isku mide intaasay uga dhawaanayaan marka almuhim mar hadday caynkaa tahay dee qofkii inuu si inaa si aan u dembiilo u noqon si aan dee ilaahay u qabsan ilaan adigana waa lagu qabsan doonaa maadaama ehelkiisi aad tahay islaantaada iyo hablahaaga iyo kuwa walaalaha tiin iyo dadka aad ka mas-uul tahay inay xijaabtaan oo jirkooda ay ajaanibta ka asturaan amar ku sii casba alistitaaca in alla intaad kari karayso waa waajib waajib wey waqad nazalat waxa soo degtay <coughs> aayat lxijaab aayadda xijaabka faray wa huwa khaasun binisaai rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam dumarka nebigu ku gaar ahaa waa sida uu yidhi laguma waafaqsane sala allahu calayhi wasalam wa kaana cumar ibn khaaab waxa uu ahaa macnaha xijaabka dhan kama hadlaya aayaddan unbuu ka hadlaya gaar ahaanteeda soo socod cumar ibn khaaab wuxuu ahaa qabla nuzuuli aayati qabla nuzuuli aayaatihim xijaabka aayadihiisu intaanay soo degin ka hor cumar wuxuu ahaa yuxibuhu mid xijaabka jecel wayadkuruhu kaiira in badanna wuu xusi jiro hadal hayn jiray xijaabka wayawadu waxaanu jeclaa an yunzala fiihi qur'aan an yunzil allaahu fiihi qur'aana inuu ilaahay qur'aan kusoo dejiyaabuu jeclaa wa kaana yaquulu cumar wuxuu ahaa mid yidhaahda low uaacu fii kunna haddii aniga la iga kiin aqbali lahaa oo arrinka aan idinku idiin soo jeediye haddii aniga la i aqbali lahaa maa ra'at kunna caynun dumarow ili idinmay aragteene waan idin wada asturi lahaa fanazala fii suurati axzaab qawluhu tacaala suurat axzaab bay aayaadkani ku soo degeen soo jeedinta cumar baa lahaa markii hore dabeedna nebiga wuxuu yihi dumarkaagu wey waa dumar wanaagsan oo daahiraad ah, oo fiican oo waxaan kala hinaasayaa inuu eego albaru waalfaajir qof wanaagsan iyo mid liitaaba in ishoodu ay ku dhacdo taasaan waan waan waan uga yar siksiqayaa bu ta ama waan kala hinaasana marka waxaan jeclaystay in maaragtay eh, la asturi lahaa dumarka dumarkana uula hadlo wuxu hi aniga haddii layga tala qaadan lahaa waan idin shaqli lahaa shaqal baan idiin samayn lahaa markaasaaba ilaahay arinkanu hore sii xukumayo wuxuu soo dejiyo wuxuu cumar sii sheegay laakiin lama odhanaya qur-aankaa cumar waafaqay laakiin eh, cumar iyo hadalkiisu waa shay xaadis oo gadaal yimi weye waxaa la odhanayaa cumar baa waafaqay ilaahay iyo hadalkiisa arrinku caynkaa wey ilaahay iyo hadalkiisu waa qadiim waa mid horreeyey cumar iyo arrinkiisuna waa mid sokeeyey lidaalik ayaa isagu marka uu cabirayo meelo badanoo qur-aanka waafaqay ma yidhaahdo waafaqanii rabbi ma yidhaahdo ilahay baa igu waafaqay intaasoo meelood wuxuu idhaahdaa waafaqtu rabbii fii kada intaasoo meelood baan ilaahay ku waafaqay waa dee aqoontu marka uu qofku bislaado hadalkiisu ilaalinaya xikmadaysa isagoo arrintan sii sheegay oo nebiga u sheegay baa sidii ugu sheegay aayaadku ugu soo degeen dabeedna wuxuu le ilaahay baan ku waafaqay xijaabka waaya ilaahay wuxuu uhi waidaa sa'altumuuhuna dumarka markaa wax weydiisaan min waraa'i xijaabin waidaa sa'altumuuhuna mataacan kaygana ka yar yar nalalaxniyu leeyahy waidaa sa'altumuuhuna mataacan fas'aluhuna min waraa'i xijaab marka dumarka agab weydiinaysaan iyo waxaa muraad u leedihiin dayr dabadi ka weydiiye xijaab dabadi daalikum kaasa adharu u nadaafad badan liquluubikum ragow qalbigiina iyo wa quluubihina iyo dumarka qalbigoodaba marka dumarkii wax weydiinaysaa xijaab dabadi ka weydiiya marka xijaabkaasi ma xidhato dabadeeda ay kasoo hadashaabaa mise waa kanay gashantay kanay gashantay baa culimo badani ku fasireen oo dee kole hadday kaa asturan yahay jirkeedii wuxunay ka dhigan tahay un xijaab dabadi inay ka hadlayso marka culimada qaarkood waa yidhaahdaan waxay ku gooni tahay dumarkii nebiga waxase meesha yaalla cinlaa taalla iyo sabab xijaabka loo faray sababtaasina dee way utaalaa raggana dadkan imikana way utaalla waayo ilahay wuxuu ihi dalikum adharu liquluubikum wa quluubihina qalbigoodi iyo kiinaba sidaasaa u wanaagsan waxaana shakilo ah qalbiga asxaabtu rag iyo dumarba inuu ka wanaagsanaa qalbigeena marka kuwii qalbigooda uu mihirka qabuu wanaagsanaa iimaanka ka buuxay baa la yidhi sidaasaa qalbigiina u wanaagsan bal ka sheekee qalbigeenna waxaad garanaysaa soo haraaciyayo qalbigeennana dee saasaa u wanaagsan kol hadduu koodii inaga wanaagsanaa saas u wanaagsan tahay keenana saasaa wanaagsan ila istidlaalka marka shay shay lagala mid dhigayo waxaa looga waxaa la sameeyaa cilo iyo shay mideeyaa la sameeya fa qaala bacduhum qaarkood waxa ay yidhaahdeen anunha ma waxaa naloo diidaya an natakalama inaanu la hadalno banaati camina adeerka iyo hablihiisa ilaa min waraai xijaabin gidaar kadib mooyaane ya ma hablahaanu ilmaadeerka nahay baa imika la yidhi meel dambe kala hadla noocaasay yidhaahdeen sidan kuweenuba u idhaahdaan marka la idhaahdo war dee dumarka iyo asfurnaantooda lagu dadaalo oo yaan dadun la ysaga odhanin war iminka waxaad noo diideysaa dumaashiyaha iyaga iyo haddee kada kada qaar baa kasii daray dabeedna waxay yidhahdeen malaa waa munaafiqiintiidahan kuwaniy lain maata muxamadu hadduu muxamed dhinta la atasawajana caaisha cashabaananu guursan doonaa fanazla bacda alaayati mutaqadima aayaddaa hore kadib waxa soo degtay aayaddan alla wuxuu ihi wamaa kaana lakum xalaal idin maaha dad yahow an tu'duu rasuula allah rasuulka ilaahay inaad dhibtaan walaa an tankixuu aswaajah ooryihiisa inaad guursataan min bacdihi isaga kadib xalaal idin maaha abadan weligeedba ina daalikum kii naas dhibaatada nebiga lagu sameeyo iyo xaaskiisoo isaga kadib la guursadaa kaana cinda allahi cadiima ilaahay agtiisa waa balaayo weyn waa balaayo weyn iyo dembi weyn nebigoo la dhibo oo cay lagu dhibo isaga la caayo oo la ceebeeyo oo la duro wax laga sheego oo la xaqiro ilaahay agtiisa wax weyn wey iyadoo horidiisa looga dambeeyana wax weyn wey arrinkaasi agtiinana ha ku weynaado kol hadduu ilaahay agtiisa ku weyn yahay idinka agtiina ayuu ku yaraan wax ilaahay agtiisa ku weyn dembi ahaan hadduu agteenna ku yaraado hada yadullu calaa dacfi aliimaan wuxuu tusinayaa in iimaanku aanu maarata iimaan jirin bay tusinays waay marka aayaddaas haddana soo degtay amaa kayru aswaajihi calayhi salaatu wasalaam min almu'minaat dumarka kale e aan ooriyaha rasuulka ahayn fa umirna waxaa la faray biqabdi labsaar inay indhaha ilaaliyaan wa xifdi lfuruuj cawradoodana ay ilaaliyaan ragga ha eeginadaa le yqduna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna kama umira bidalika rijaal raggiina saasaa la faray iyagana waxaa la yidhi dee dumarka ha eegina wa umirna dumarkii waxaa la faray muslimaadkaha guud ahaan anlaa yubdiina ziinatahuna lilajaanib inaanay quruxdooda u banaynin dadka ajaanibta ah ee guurkuu qabanaya gayaanka ah ilaa maa dahara minha wixii muuqda mooyaane waa aayadda soo socota ayuu waxaa mawduuc fasirayo maxay ah kalkhaatami fi sbac waa fargalkii ku jiray farta wاlkhitaabi fi lyad iyo faraheeda casaankii ka yar muuqanayay wاlkuxli fi lcayn iyo isha indhakuusha ka muuqanaysa macnaha dee wejigii iyo faraha way banayn kartaa wixii laga yala arko waxaa mooyaane ama maa khafiya minha ruuxa dumara wixii qarsoon falaa yaxilu ibdaau inay muujisaa ma banaana kasiwaari lidiraac waaba siwaarkii ugu jiray diraaca diraacu waa halkee waa dhudhunka siwaarkuna waa bahalkan iminka loo yaqaano shuuliga shuuliga gacanta ugu jira inay banayso maaha wadumlaju lilcadud bahalkaa dumlajka la yidhaahda cududa ugu jira jinjimuhu berigii hore malaa shuuliyadaa la odhan jiray kan cududaha galana maxaa la odhan jiray isagana hadde odayaashiibaa malaha miyay ka dhaceen miyay laaween iyagu <laughs> ya ha jubaayad dubaagad ha anigu wuxunaan garanaya jinjimaha jinjimaha gacmaha la gelinayn jinjimaha si adoo ku dirqiya dhalinyarada eh. waa shuuliyada shuuliyada cududa iyo ugu jira iyo gacmaha inay maaragtay qariso inay muujiso ma wlkhalkhaal lirijl iyo khalkhaalka lugta la geliyo kaa inagu mabaynaan gaarin carabtu caado u ahaaye cagta ayay wax ku xidhi jireen dee waa ka qur'aankula walaa yadribna biarjulihina liyuclama maa yukfiina min ziinatihin dhulkana ayay lugta ku dhufanin si loo ogaado waxa u qarsoone quruxa waxaa la idhahdaa sideedaba qad tacshiqu ludunu qabla alcayn ayaa la idhahdaa mahma cardeed dhegtu inay wax caashiqdaa laga yaabaa isha ka horba qofku markuu sanqadhegaysi yahay siduu maaragtay aragga wax ugu bidhaaminayo dhegtana wax ugu bidhaamin karaa <laughs> waay sanqadh baa u baxday wey marka lama rabo inaad sanqadhiina maqashiisa ragga waa khalkhaal irajul marka lugta ayay ku xidhan jireen cagaha ayay ku xidhan jireen dahabki iyo waalqilaadati lilcunuq iyo qoorta oo iyadana kuushi taana inay ragga muujiso maaha intay laabta banayso waalikliili s waa cigaal lagu gashado dhakada oo dumarku ay gashadaanoo maaragtay dhaqamada qaarkood baaye ayay taasi jirtaayo waa silis weyn oo sida cigaalka ah oo dhakada ay ku gashadaan oo imikaba baa sii gashadee faraqyo dhaadheerle sida siliskao wejiga laga soo laalaadiyo oo dhakaday ka xaragoonaysa taana inay muujiso maaha walwishaaxi lisadr iyo laabta silidkii laga soo laalaadinayay iyo walqurdi liludun iyo weesaakhiyadii dhagaha waxaasoo dhan inay muujiso maaha walmuraadu biziirati aahirati waalkhafiyati mawdicuha marka la leeyahy qurux muuqatana waa muujin kartaan qurux qarsoonna ha muujinina waxaa loo jeedaa waa mawdica macnaa jidhkeeda ayaa meelina muuqan kartaa meelina qarsoon meesha muuqataa way iska muuqataa ishiibaa ku dhacayso qofka wejigiisii marka la arko qofka marka la arko farihiisii wixii ka muuqdaa uu ka muuqday waana meelaha aan cawrada ahayn waa la isku khilaafsanya waa cawra iyo maaha labadaba culimada islaamku way isku khilaafsan yihin oo qaybaaba qabo wejigiiyo faru inay cawro yihin haddiise laga soo qaado in aanay cawro ahayn quruxda muuqataa meelahaasay ka muuqataa intan kaleo dhan wixii ku qarsoonina waa qurux qarsoon waumirna dumarkii waxaa la faray aydan bianlaa yadribna bian yadribna bikhuburihina cala aljuyuub inay khimaarkooda saaraan khimaarku waa hagoogta jeebka jeebku kanaynu lacagta ku ridana maaha waa laab